maal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay ku tegay gigya gigisbedelay abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogwaraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxaysa talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ku beegan tahay siddeedda bisha januari sannadda labada kun afar qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ah dowladda federaalka soomaaliya oo cambaaraysay xariga maamulka somalilan u geysanayo wariyaal iyo shacab lagu xiray magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan kuwaas oo ka soo horjeestay damaca itoobiya ay ku doonayso dhul iyo badda soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaan doorashada puntland maanta waxaa ku guulaystay siciidani xilli uu muddo uu muran ka jiray doorashada iyadoo in muddo ah ay soo jiitamaysan ugu dambeyntii maanta ka dhacday magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland dowladda jabuuti waxa ay war ka soo saartay damaca dowladda itoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya iyadoo cambaaraysayna eh damacaas guracan ee dowladda itoobiya itoobiya waxa ay sheegtay in kiniisad ay ka dhisanayso lughaye oo ah halka ay qorsheynayso inay saldhig ay ka samaysato sidoo kalena dekad ay kala soo degto agabyada caalamka intiisa kale kaga imaanaya oo damaceedu uu yahay ay ka dhisi doonto halkaas macluumaadkaas iyo qodobadaas oo dhammaystiran ayaan idinla wadaagi doonaa daawadayaal waa dhegaystayaal xubintii kalamaan iyo sidoo kale ku dhegeysan doontaan barnaamijka gabagabadan waxaad ku maqli doontaan maalibaatamar yaaruu intaanan dhiibu intaransan antara ku siinin warahoy timirasa ku jirta shariif cabdulla maxamed sheeke ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog warays dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydii qalbiga waa ku dheenyaqay soomaaliya xuduudaheeda markaan ka hadalno waa lowicadda ka soo bilow ilaa iyo raas jumbo raas kamboni maaha raas kamboni ayay waxay u jirtaa raas jumbo boqol iyo kow iyo toban kilomiter macnaha soomaalidu waxay u baratay inay tidhaahdo min raas caseer ilaa raas kambooni raas caseer markaad tidhaahdid waxaad joogtaa waqooyi bare ee soomaaliya unbaad joogtaa soomaali un baad ku dhex jirtaa marka raas casayr maaha waa loobicadde ilaa iyo raas jumbo waayo haddaad tidhahda raas kamboni raas jumbo ayay waxay u jirtaa boqol iyo kow iyo toban kilomitir ama hal digrii ayay u jirtaa rabbi baa isugu deelitiray cimila dheeftee ra'yigi jalleeca amarkuda kama dhirgaayagebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay isbedelay waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay dowladda federaalka soomaaliya waxay cambaaraysay xariga maamulka somalilan uu u geysanayo wariyaal iyo oo maalmihii lasoo dhaafay banaanbaxyo ka dhigayay magaalooyinka waaweyn ee somalilan kuwaasoo kasoo horjeedo damaca etoobiya ku dooneyso dhul iyo bad soomaaliyeed qodobkan iyo qodobo kale oo xiiso badan dib ayaan idinkaga soo dayn doonaa balse haddii aynu eegno markan doorashada puntland maanta waxaa ku guuleystay siciid cabdilaahi deni madaxweynaha maamulka puntland ee shanta sano ee soo socota ayuuna noqon doonaa siciidani oo maanta loo dhaariyey kadib doorashadii ka dhacday magaalada garowe afartan cod ayuu wareegii labaad ee uu kaga guuleystay musharaxiintii la tartamayay iyadoo musharaxa kusoo xigay uu heystay toddobo iyo toban cod halka musharaxa saddexaadna uu helay sagaal cod oo keliya siciidani ayaa waxaa inta doorashada qabashadeeda lagu jiray eedo badan loo jeedinayay iyadoo sidoo kalena lagu eedeeyey in qaar ka mid a ah xubnaha baarlamanka puntland uu soo qoray siciidani mucaaradka walaac badan oo ay qabeen ugu dambeyntii waxay ogolaadeen in doorashada wakhtigeeda lagu qabto puntlandna muddo qallaasay ku jirtay maanta ayaa lasoo gabagabeeyey waxaan siyaasi cabdi xashi cabdisalaam wax ka weydiiyey siday u dhacdo doorashadaas iyo daahfurnaanta lagu tilmaami karo iyadoo la ogsoon yahay iyadoo buuq badan soo marta doorashadu inay maanta dhacday eh, bismillahi raxmaan raxiim aad aad umahadsan tahay intaa dabadeed runtii dabcan dowlad goboleedka puntland maanta doorasho ayaa ka qabsoontay oo runtii muddo yacni iska soo doojiitamaysay ugu dambeyn waxaad moodaa si ay ku wada qanacsan yihiin musharaxiintii u tartamaya xilkaas inay doorashadu u dhacday hadda sidii lasii saadaalinayna waxay ahayd qofkii wacd yani soo bixi karo loo badinayo ahaa madaxweyne saciid cabdullaahi deni ugu dambeyn isagana ku guuleystay runtii waxaana la dhihi karaa waa doorasho runtii eh, wakti eh, adag kusoo aaday oo muddo dheer runtii khilaafkeeda soo jiray ugu dambeyn balse laakiin maanta soo gabagabowda doorashada qaabka ay u qabsoontay iyo waxay in badan dadka markaa ay saciidani ku sheegayaan in uu arrinkan asiga ka dambeeyey sidoo kalena ay doorashadu ahaydba mid la sii oga halka u dhici karta natiijadeeda ma kuu muuqata adiga eh, si markii loo eego waa la dhihi karaa so runtii codad badan oo runtii xildhibaanada dhinaca saciid cabdulaahi deni oo hadda ka helay kii oo xildhibaanada la dhaarinayay mucaaradka waxay sheegayeen in yani wax yani la farsameeyey gacmogacmees uu jiray ay lahayn madaxweynuhu yani fargelin ayuu ku sameeyey guddiga ayagoo sheegayeen dabcan in seexiye odayaal qaarkood la bedelay halkaasoo siciid cabdullaahi deni yani dad u watay kuraasta yani dad kale loogu boobay laakiin ma jirin wax caddayn kara dabcan laakiin waxaa si toosa ah dabcan aad yani jirtay in xildhibaanadii ka imaanayay dabcan dhinaca maamulka khaatumo s c yani in ay u badnaayeen dhammaan la dhihi karayba yani si toos ayay ahaayeen dad ku afkaara saciid cabdullaahi dani dhankiisa ka yimaadeen iyagoo suluug ay qabaan mucaaradku yani intaysan doorashada soo gelin qaar ka mid ahna dabcan yani doorashadan haddana ay qabsoontay marka golaha saciid cabdullaahi dani dabcan wax lasii filaya ahayd waxaa ugu weynna sabab ah runtii dabcan aniga aan uga aaneyn karaa ay ahayd cidda la tartamaysay mucaaradku ayagu dhexdooda nidaam iyo qorshe u degsanaa inuusan jirin balan a balan biisan lahayn ayagoo naftarkooda yani dhexdooda uu ka jiray mucaaradka kalsooni darro taasoo fududaysa marka baasha inuu meel cidlaha ka helo madaxweyne saciid cabdullaahi beni so qof walba intuu kaa diyaarsan yahay kaa dadaal badan yahay kambeynkiisa inuu yahay kambeyn suuqa laga dareemayo iyo marka mucaarad isku jiha aanan ahayn kala jiha ahaa laakiin ka midaysan un yani mucaaradnimada saciid cabdullaahi beni oo dhexdooda qorsho jirin way fududaha markaa dabcan in laga dhex kulumaysto dabcan taasaana dabcan u sahashaan isleeyahay saciid cabdullaahi beni waxaa kaloo xusud mudan runtii oo aad dadka usoo jiitay doorashadan doorashooyinka or puntland ugu duwan ay ahay in guddoomiyaha baarlamaankuba uu ahaa nin runtii xisbiga saciid cabdullaahi deni ka tirsanaa oo doorashooyinkii golaha deegaanka soo qabtay madaxweyne ku-xigeenka sidaasoo kale xisbigii wuxuu ka tirsanaa saciid cabdullaahi deni horey puntland wuxuu kasoo ahaa wasiirka duulista iyo hawada dabcan marka waxaa moodaaba nidaamkan waxaa laleeyahay saciid cabdulaahi deni intaas doorashada dhicin qaabkuu shaxda u dejiyey dabcan in badanaa boqolkiiba intaas la dhihi karaa wuu ku guulaystay dabcan eh, shaxdii uu degsaday marka waxaad moodaaba madax wada muxaafada in kursiga dabcan ay kusoo wada baxeen kuraasta uu sareeyey dabcan eh, puntland uu sarreysay marka la arki doonaa hankoodii ahaa doorasho qof io cod halkoodii kasii wadi doonaan ma maxaa isbedeli doona waa laga dhowr sugaya dabcan laakiin waxay doorasho xiise mudan xiisada xiisaheeda leh dabcan indhahana lagu hayay oo aad iyo aad ilaa hadda dadkaad moodo weli dhegoodan kasii sartamayaan oo laga sheekeynayo waana markii labaad madaxweyne puntland oo kursigan uu kusoo noqdo horey miisan u dhicin marka siyaasi siyaasi aanan cuslayn inuu yahay siyaasadiisa laga dhex dareemayaa suuqa siyaasadda laakiin eh, mala dhihi karaa xiisihii ay qabi jireen doorashooyinka puntland tan waa ay ka hooseysay maadaama waqti horeba doorashada lagu kala baxay oo sidoo kalena codad badan lagu kala guuleystay halka la jiray in puntland madaxda tartamayso amaba marka doorashadeeda ay dhacayso codad hal iyo laba uun ah lagu kala baxo runtii waxaan isdhihi karaa si aniga xiis way ka xiisa badneyd dhinac marka laga fiiriyo doorashooyinkii hore puntland doorashadan so weli puntland khalqal intaan la eg doorasho madaxtinimo dabcan miisan yani hore miisan u dhicin in puntland loo baqabo masiirkeeda runtii iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah siciid cabdullahi adeni kuwaasoo badanaa xukuumaddiisa hore kasoo tirsanaa iyo waxa xiisaha gaar ku yeelaya waxay ahayd siciid cabdullaahi adeni oo ahaa madaxweyne dowlad goboleedka puntland horey ugu soo guultaraystay han u ka lahaa inuu dowladda federaalku madaxweyne ka noqdo oo colaadii yani ka dhexdhexaysay xukuumadda isaga dabcan iyo dabcan dadka u arkayeen in haddii laga guulaysta xataa sidee siciid cabdullah deni dabcan kursigaas uu aqbali karaa in doorashada kusoo bixin marka xiisaha waxa u yeelaya waxay ahayd dad badan oo runtii dabcan musharaxiin badan sidaanoo kale puntland xilka usoo raadinin xaaladda ay kusoo aada doorashadan dabcan xaalad xasaasi ahayd oo maamul cusub oo puntland ka dhacawurmaysa sii qaatuba yaa wareerka siyaasadda ay tahay doorashooyinkii hore doorashadan ay ugu downeen dabcan kuwii hore waxay iska ahaayeen in runtii eh, si fudud doorashada ugu aado si fudud lagu kala baxo culeyska doorashadan ay lahayd dabcan doorashooyinka hore miisan lahayn dabcan marka waxa la dhihi karaa aad iyo aad bay ugu sii xiiso badneed inkas eh, dhinaca doorashadu qofka kusoo baxayo iska sii muuqatay laakiin dabcan iyada nafta saadaalin dabcan adagtaa in la sii saadaaliyo waayo waxaa ku garan kartaa dadkii la tartamaya wareegii labaad saddexaad bala aaday waxay rajo ka qabin inay ciyaarta isbedeli karto dabcan markasta eh, ay ahaayeen dad aan rajabeel badan muujinaynin laakiin si walba ay ahataba waxaad moodaa hadda laga dhoor sugayaa biijka cusub siyaasadeed oo puntland u furi doona siciid cabdulaahi deni doorashada ka dhacday puntland ee eh, muddo ayay soo jiitamaysay ee eh, in badanna waa ay wada dhowrayeen doorashada sida ay noqon karto inkastoo mucaaradku saluug badan qabeen haddana waa ay aqbaleen Eh, maxay kaga dhigan tahay marka in puntland ay hogaankii hore ay mar kale kusoo noqdaan waxay runtii fursad u tahay dabcan in eh, madaxweynaha hadda joogo qorshooyin badan puntland oo hore yani xukuumaddan qabyo u laga yaabaa ninkan inuu dhamaystir fursad fiican u helo dabcan eh, hadhowdii dabcan way adag tahay shacabka puntland hadduu waxqabadkii la filayay dabcan uu qaban waayo in markala doorashadiisa mar kale xilkan isku soo istaago in lagu cudurdaar uu yani laga aqbali karo sow fursad ayuu helay shan sano horusii xukumay haddana shan sano kol cusub ayuu helay wuxuu helay madaxdii ka horreysay oo kaleeto fursado iisan helin marka waxaa la dhihi karaa puntland hadday horumar iyo dhinac walbaba tigsigeeda iigsanayso fursadu saciid cabdullaahi daniel shacabweynaha reer puntland hamiyadooda iyo runti rajadooda mustaqbalka puntland ugu qaban kara dabcan wuu helay waa laga dhor sugi doonaa siduu fursadda ugu faa'iidaysan karayo wuxuu noqon doonaa un madaxweyne damiciisii dadka hadda yani badan ay ku xamanayaan leeyihiin wuxuu isku sii yani rajo ka leeyahay doorashada dambe oo imaan doonta federaalka waqtigiisa wuxuu ku dhumin doonaa yani hamigiisa siyaasadeed puntland ayuu runtii dabcan wax u qaban kara wax u qaban doonaa mau abaalgudi doonaa maadaama fursad ay siiyeen su-aalahaas dhan waa wax la isweydiinayo waxaasoo dhan waxaa laga dhex laga dhex akrisan karaa jawaabahooda waktiyada ugu soo horeeyo xukuumadda soo dhisay iyo yani sanadka ugu horeeya bal waxqabadkiisa dabcan waa wax laga dhowr sugayo laakiin laskamayna tiri karo caqabada aad u adagna siciid cabdulaahi dani horyaalaan hal iyo laba hadaa wax ka xuso tiimkan aad ku adag oo mucaaradka ahaa runtii haddii hadda doorashada ugu guulaystay si fudud tiim ku kala tegayo baaba-aya ma ahan siyaasadooda iyo runtii aragtidooda ugu jiraan colaad adag baa soo dhex martay gacanka hadal gaarsiisay boogahaas oo xilligii doorashada intay jireen runtii dhaymadooda ayaa loogu fadhiyaa siciid cabdulaahi beni waa tijaabada ugu horeysoo la fiirinaya dabcan madaxweynuhu siduu dabcan uu ku xalin doona arrintaas waana la leeyahay muhiim in siyaasiyiintu badan hadee damac siyaasiya maadaama wada lahaayeen iyo xukuumadda usoo dhisay naftarkeeda ay noqoto xukuumad bulshada wada dhan tahay oo qayb ka geliyo dabcan ayaga naftarkooda talada wax ka siiyo haddii laakiin ay noqoto xukuumadda isku gooni yeelay oo dadkan balaadintii shalay kala dhexaysay weli hardankeedu sii muujiyo puntland runtii waa caqabado badan ayaa dabcan haddana u bilaaban doona ayaa la leeyahay dhankaas marka laga eego maamulka icc khaatumo aan ku darsado maamulka icc khaatumo waxaa laleeyahay waa ninka kiila fahamsan mm. dabcan shaxdeeda haddana waxaa lagu xamanayay saaridda madaxweynaha siciid cabdilaadini door weyn ay ka qaateen waxayna yani wararkoose sheegaen in dhahayn waa u abaalgudaynaa maadaama e, maal iyo ciidanbu ku taageeray dagaalkii ka dhacay runtii magaalada laasacaanood marka go qaadid yani go-aanku ka qaadan doono mm-hmm. dabcan waa la doorayaa madaxweyne ku-xigeenka oo la doortay wuxuu sheegay saxaafadda weydiisay cidda uu matalayo maadaama e c c ay sheegtay in maamul madax banaanta wuxuu sheegay e c c inuu matalayo isaga ay ka tirsan tahay khaatuma puntland puntlandna khaatuma tahay wax kala go- uusana jirin daa marka waxaad moodaa halkaas in isfaalo yani fariin ah oo siyaasad lagu midaysaya dabcan inay tahay in gorgortan ay ka geli karin puntland ee aqoonsiga buuxa inay siin doonaan in siisii khaatimo waa bilow laakiin aragtida madaxweyneha laga dhor sugi doonaa iyada naftarkeeda waa caqabada runtii hortaageen maamulka cusub oo madaxweyne sida cabdullaahi deni yani xukuumaddii soo dhisi doona maku muuqataa marka in dani uu kasoo horjeedo in maamulka khaatumo uu dhadibada loo taago sidoo kalena waxaa lagu eedeynayaa in xildhibaanada khaatumo uu gacantiisa kusoo xulay dhaliilahaas eedahaas iyo maku muuqdaan mijaxaabintaas maamulka la filayo in s c khaatumo ay dhistaan in puntland lagu soo diray maamulka s c khaatumo iyo sacuud cabdullahi deni xiriirkii ka dhexeeyey aad buu u wanaagsanaa muxumeen odadhaqameedyada iyo dabcan odayaashii ka imaanayay s c yani khaatumo ka imaanayay oo oo go-aanadan oo puntland masiiri badbaadinta ay ku tilmaamay puntland soo saarayena dabcan waxyaabo yani u hiilinayeen ayaa jiray sacuud cabdullaahi deni Eh, maadaama isimadii puntland go-aamadoodii saciid cabdulahi deni uu ku gacanseeray odayaasha inin yimaadaan lug buu ku lahaa laleeyahay hmm. waxyaabaha saciid cabdulaahi dani uu odayaashaas ka hel waxaa kow ka ahaa horeynaan u sheegay toban iyo toddobada cod oo ka imaanaya i c in saciid cabdullahi dani isaga dad uu san karayo taashiis hooseed ayuu ahaa waxyaabaha uu ku badishtay ka mid ahayd doorasho qof cod inuu dabcan gudbataa oo iska caddaaya dadka dacnadoodii kama wada qabaan oo arrin iska muuqato laakiinse saciid cabdullaahi dani markii xaaladan maamulka oo khaatuma uu soo dhaweynayay waxa ku furnaa mawjado siyaasadeed way ku adkeed dabcan inuu kasoo horjeesto udhaa ma aqoonsanin soo culays xagga dowladda way ku haystay dowladda dhexe mucaarad culays ay ka haystay wadada kiil u furneed waxay ahayd inuu aqbalo uu soo dhaweeyo laakiin isaga naftarkiisa aqoonsi dowlad goboleed muusan dabcan laakiin wuxuu sheegay inuu soo dhaweynaya maamulka bulshada samaysan laakiin anigu aragtida ahaan siyaasada qaabka u socota markaan eego dowladgoboleedka puntland saciid cabdulaahi dani maamulkiisu inuu maamul madax banaan khaatumo uu aqoonsado ay ka hoos shaqayso dowladgoboleedka puntland daris noqdaan dabcan u malayn mayo in ka imaan karto eh, go-aan noocaas ah eh, marka aad fiirisid eh, siyaasadaha saciid cabdullaahi dani iyo gruubkiisaba iyo maantay hadalka baaqa ah uu sii diray madaxda madaxweyinkiisaba waxaan isleeyahay wada hadal ayaa jiri doona la wadageli doonaana dabcan shaksiga ugu dhow ay fahmi karaanna waay maamulka icc khaatuma saciid cabdullaa deni siyaasiyiinna aad isku fahamsan yihiin wada shaqayn hoosena way ka dhexaysay hadda waxaan isleeyahay de un meesha ku dhamaato waa arki doonaa dabcan xiriirka dowladda dhexe dabcan saciid cabdullaahi deni hore uu xumaa hadda dowladdu dabcan way hambaleys waynu soo dhaweysay laakiin mm, mm, waa laga dhowr sugi doonaa siduu noqon doonaa ma saciid cabdullaahi deni ma eh, weji cusub ayuu la imaan doonaa siyaasadii hore mucaaradnimada dowladda dhexe kala dhexaysay dabcan ma bedeli doonaa eh, dadka badanaa waxay qabaan sacuud cabdullaahi deni inuu dagaal culus ula geli doono dowladda madaxweyne xasan sheekh maadaama oo eedo badan oo ka tirsanayay dowladda dhexe naftirkeedu iyadu maadaama markii horeba uu siciid cabdulahi deni gabaabsi waktigiisu ah laakiin hadda manday shan sane maadaama uu helay laga yaabi karaa aragtideeda siyaasada puntland ku aadan dib u eegis inuu ku sameyso marka labadaas aragtiba dabcan waa suurtagal ina dhacdo dowladda aragtideeda badasho kaasina wuxuu ahaa siyaasi cabdi xaashi cabdisalaan oo ka fallado arrimaha siyaasadda soomaalida aan wax ka weydiinayay doorashadii maanta ka dhacday magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland taas oo ku guuleystay mar kale siciid cabdilaahi dani madaxweynaha shanta sane ee soo socoto waxaana uu noqday madaxweynihii puntland ugu horeeyey ee mar labaad kursiga ku soo laabta gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan waa hagaag saaxiibayaal xog horeseed degeysanaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa u idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno dowladda itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay kaniisad ka dhisanayso haya halkaas oo dhowaan ay sheegtay in saldhig milatari ay ka sameysanayso iyo dekad ay kala soo degto agabyada dunida dacladeeda ay kala imaanayso waxaana ay qorshahaas keentay kadib markii heshiis ama is afgarad wax lagu sheegay ay la gashay somalilan waxaana arrinkaas ka horyimida shacab badan oo soomaaliyeed sidoo kalena waxa ay ka dhiidhiyeen damaca etoobiya ku doonaysa inay dhul iyo bad soomaaliyeed ay ku hesho qorshahan etoobiya ay ka leedahay kiniisadda halkaasi ka dhiganayso ayaa waxa uu yahay sida la sheegay inay dooneyso inay halkaasi ka fidiso diinta kiristanka iyadoona ee eh, dooneyso inay ku faafiso shacab iyo sidoo kale guud ahaanba dalka soomaaliya diinta halkaas ay ka fidinayso ee kiniisadda ay ka dhisanayso waxaan kiniisadda halkaas ay ka dhisanayso iyo qorshaha ay ku doonayso inay deked halkaasi ka sameysato iyo saldhig ciidan wax ka weydiiyey sida sidoo kale ay uga hor imaadeen dadka soomaaliyeed siyaasi faysal xasan caaqil oo ka faaloodo arrimaha siyaasadda soomaalida iyo caalamka bismillahi raxmaan raxiim horta si ciid waan ku salaamay adiga iyo redio kulmiye asalaamullahi calaykum waraxmatu wabarakaatuhu dhammaan shacabka soomaaliya waana hambalyanayaa go-aanka adag ee ka qaateen arrintaas ama deegaanadii soomaalida laysku odhan jiray ha joogaan ama dibadahaba ha joogaan iyo weliba madaxda jamhuuriyadda federaalka go-aanka adag ay qaateen oo ugu dambeeyey khudbadii xalay ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud intaba aad baan oga mahad celinayaa damcani walaal damac soo jireenabuu ahaa oo lix boqoloo sano ka hor jiray Eh, waxaa la xasuustaa kun iyo sagaal boqol afartan iyo lixdii ama ugu dambayntiina konton iyo afartii goboladan ogaadeen ilaahay la wareegtay in xaylan salaasi oo boqortooyadiisii ku tegay magaalada qabri dahar islamarkaana shir jaraadu halkaa ku qabtay uu yidhi waxaan maanta noo dhammaystiratay etoobiyadii weynayd oo markaa ula jeeday xataa soomaaliya inay tahay qayb fallaaga ah balse ay etoobiya ay ka mid yihiin isagoo farta ku fiiqay xilliga isaga magaalada cadale iyo magaalooyinka xeebta cadale ku yaala aagaas jawhar uu farta ku fiiqay weliba yidhi laaya halkaas ayay boqortooyada etoobiyada weyne ay leedahay marka horta shacabkan etoobiyaanka gaar ahaan qoomiyadda axmaaradu maba rumaysno horta wax soomaaliya ama soomaalila inay jiraan waxay u aqoonsayin xataa dadkan deegaanka ku nool inay yihiin dad xoolo dhaqato ahaa oo xilli ay yimaadeen aan la garanayn kuwii daaqayoon la arkay islamarkaana magaaloyn meesha ka aasaastay oo la socday gumaystayaashii caddaanka ahaa horta fikirka guuda etoobiya waa noocaas midda kale waxaa jirta waxal istraatiijiyad ah waddan kastaaba waxa uu leeyahay waxa luuqada carabiga la dowlad camiiqa ama dowladda qarsoon ee salka adag waddankan dowladdiisa salka adag waa kaniisadda go-aanayna kaniisadu gaadhinna qaybta siyaasadda hogaamisa ay ma gaadhi karaan sidaa darteed kiniisaddu waxay aaminsan tahay in waddankani uu noqdo hal diin ah hal luuqad ah hal dad ah iyo weliba waxaan qoomiyadaha ee la sheegaya waxba kuma jiraan ay yihiin islamarkaana tigreegi iyo waxay ka dambeeyey ay lugta ku walaaqeen jiritaanka etoobiya sidaa darteed hamigani hami soo jiray buu ahaa abiyan hore u sheegay oo uu yidhi markuu ka hadlay webiga awiyadayo iyo madaxdii iga horraysay ayaa arrinta webiga qorshahooda dejiyey wuu i suurtoobi weyday laakiin annaga ayaa noo suurtooday inaan dejinno sidaas si lamid ah badda haddii annagu aan suurto gelin weyno carruurtayada ama carruurtayadu carruurtay dhalaan baa suurtogelinta tawaakii hore u yidhi dhibaatada marka meesha ka jirta waxaa weeye walaal sicid dalkan etoobiya isagu wuu sheegaa wax alla wixii qorshe ee uu leeyahay laakiin kuwan sheeganaya madaxa soomaalida ama ha horreeyaan ama ha dambeeyaane waxaa laga la'yahay war wixii nimankan etoobiyaanka aad kula hadasheen bal noo sheega muuse biixi iyo abiye axmed iyagoo wada fadhiya oo miiskii wada fadhiya ayuu abiyena qaab u hadlay muuse biixina uu qaab u hadlay abiye waxa uu tilmaamay in dekeddaas iyo dhulkaas ay iyagu maamuli doonaan dadkooda ay dadin doonaan ciidamahooda saldhig ay uga samaynayaan mm. isla markaana muuse wuxuu yidhi waxaan ku bedelanay ictiraaf oo dowladda etoobiya waxay ku dhawaaqdeen xataa isku miis bay fadheen ogo iskuluuqadna kuma hadleen isku jihatoona hmm. intaas waxa weeye dhaqanka xun ee soomaalidu ay leedahay haddii aan dhinaca kale ka eegno ama kaniisada ha ahaadaan ama saldhigya ha ahaadaan ama waxay rabaan ha ahaadaane dowladda etoobiya way ka go-an tahay inay xeebaha dalka soomaaliya maray tagto oo weliba ay kala jarto arrintaa kala jaritaanka ee lugahayaan tagaynaay waxay keenaysaa gobollo ka mid a ah soomaaliya in ay dhexda galaan oo jabuuti iyo ciidamada etoobiya dhexooda ay galaan marka lagu leeyahay labaatan kilomitir oo beriga ah saldhig looga samayna macnaheed waxa weeye labaatanka konton kilomitir oo kale oo lagu daray in agagaarkaasoo dhan ay etoobiya yeelato oo aan soomaaliya maamulin waayahay e, marka fuaad aan kaegale ka waran bal marka in kiniisadan ka furanayna ay tiraahdo etoobiya ina isla haysisay ku muuqataa dhulkaasba inay leedahay waa aaminsan tahay shalay milatarigooda waxayidha midaan dhegaysanayni hmm. shalay militarigu warbixin bay soo saareen midda kale heshiiskii isafgaradka ahaa ee muuse iyo abiya dhexmari kadib etoobiya shan jeer bay hadashay hmm. hadalkii ugu dambeeye wuxuu kii shalay oo ay ku hadleen militarigu oo ay dhaheen xeebaha badda cas awalba annagaan lahayn erga u fiirso culayskiisa hmm. xeebaha badda cas awalba annaga ayaa iska lahayn iyagoo aan dowlada ka jirin oo jabuuti ayna jirin oo soomaaliya ayna jirin eriteria ayna jirin hmm. oo xataa carabtu ayna jirin ayaan dowladda etoobiya ay ilaalin jirtay xeebaha badda cas oo maraakiibtooda ay joogi jireen sidaas si lamidaan haddana oga ilaalinayna waa dhin budhcadbadeeda ereyga u fiirso waxaan ka ilaalinaynaa budhcadbadeeda maraakiibta aan soo iibsanayna kuwa etoobiya keliya u danaynaya maahae waa kuwa soomaalida u danaynaya jabuuti u danaynaya eriteria u danaynaya caalamka o dhan u daliila ammaanka badda cas iyo baabul baabulmandab sidaa darteed inay leeyihiin bay aaminsan yihiin waxa aad leedahay kaniisad baad sheegaysa wax rabtaa ka samaysanaysaa waana wax loo diyaariyo cidla laakiin waxaa farxad ah siciidow hmm. in shacabkii iska laraa ma aha beel isaaq inay meesha ay leedahay markay soomaali oo dhan meesha wada leedahay beelo laba beelood oo samaroon iyo ciisa iska lugahaya iyagii baa diiday oo weliba beri dhow isku haystay annagaa keenayna iyo ma keenaysaan isku haystay etoobiya ayaa si wada jira ah hadda ugu baaqay in laga hortago seegashada marka isaaq hadduu wax bixinna wuxuu bixin karaa berbere ilaa xiisiiyo meel inta udhaxaysa oo boqol iyo labaatan kilomitira laakiin dhinacan isaaq shaqaba kuma yeelan kara mana bixin karo wuxuu ahaa fu xasan caaqil oga faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaalida sidaan horedi kugu sheegay faysal xasan caaqil waa fu xasan caaqil gaf loogu sixiliyo godob godob dhashiyo talawaada guracanwagaag saaxiibayaal xog horeysee degeysanaysaan idaacadda kulmihe muqdishona wada imanaya qeybihii ugu dambeeyay ayaan sii gaaraynaa markana dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay xarig somalilan ay kula kacday wariyaal iyo dad shacab ah oo ka hadlayay damaca etoobiya ay ku doonayso badda soomaaliya war kasoo baxay dowladda federaalk ayaa lagu yiri dowladda federaalka soomaaliya waxay aada uga xun tahay tallaabooyinka guracan ee maamulka somalilan isugu dayayo in uu ku afqabto warbaahinta iyo dadweynaha gobolada waqooyi ee dalka ee ka dhiidhinaya is-afgaradka sharci darrada ah ee xadgudubka ku ah gobonnimada iyo sharafta dadka soomaaliyeed ee uu la soo galay dowladda itoobiya in la beegsado wariye iyo warbaahin si madax bannaan oo dheeli tiran u tibinaysa wararka iyo xaqiiqada deegaanada somalilan ka taagan maanta ee ay ku kiceen laamaha amniga ah ee somalilan waa nasiib darro muujinaysa halka uu taagan yahay heerka ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo ku dhaqanka sharciga dareenka wadaniyadda iyo daljacaylka ku jiro ee dadka gobollada waqooyi xoog laguma muquuni karo lagumana afqaban karo waxaana ay xoojinaysaa in kacdoonka shacbigu laba kacleeyo ayaa sidoo kale lagu yiri warka ayaa sidoo kale sii raaciyay hay-adaha amniga ee maamulka somalilan waxaan ugu baaqaynaa in ay ka waantoobaan uhiilinta iyo garabsiinta is-afgaradka sharci darrada ah iyo damaca etoobiya ku doonayso in ay ku qaadato dhul iyo bad soomaaliyeed taas oo khatar ku ah mustaqbalka iyo karaamada dadka gobolada waqooyi ku nool iyo guud ahaan umadnimada shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxa ay si buuxdo u bogaadineysaa uguna mahad celineysaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolada waqooyi oo sida lagu yaqaano dadkeena meel adag iska taagay iskana diiday damaca guracan ee itoobiya ku dooneyso in ay ku qaadato qeyb ka mid ah badda iyo dhulka soomaaliya qoraalkaas ayaa lagu sheegay warar kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo lagu cambaareynaya xarig muddooyinka ugu dambeeyey somalilan ay kula kacaysay wariyaal ku sugan magaalada hargeysa kuwaas oo aragtida dadka shacabka kasoo aroorinayay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan ayaan isla sii gaaraynaa qodobadii aan ka gaari weynan dhegeystayaal waad ka raadigelinaynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalaman waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu u goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay warmaysiina maanta puntland waxaa ka dhacday dalka guushiisu waa deni deni daali maaye wuu bedeli war cabdikuusa waxaa ka tagtay halka noo diran noo diyaara wadani daali maaye wuu bedeli madaxweynehaynu wadani hadda ka horna waxaan ka maqli jiray intuu deni yibi dab lama shidan waranna waxaan kaloon ka maqli jiray boosaa sadeeqow ku dilay boqol kunoo ruux warbow maanta hal codo hallaabay ma uusan jirin bow waxaa kaloo la yidhi taqaan dooro waxaa taqaanaa ka heshaaneyadhaha waxaa kaloon anigu maqli jira nin dooraan doortaa xoog dhaahdeen dadka see xoogda wah dani mayn haystan anaagadhay anaagadhisdhay ma erjarnaysan war anigu waxaan ogaaday musharaxiintii tartamayey dani inuu ugu ragsanaa sababtoo ah liis uu isagu soo qortay ay kula tartameen inta kale war horaa waxaa loo yidhi nin keligii garrama iyo nin dhulka ganay midna ma gafo warboso farmaajo kuma oran hadda dani keligiisu soo madmadoobays waa la doortaye la doortaye tani waa la doortaye maxa loogu daalaa waa la doortaye deniso noqoyso noqoy buntland way dareertooda ugaan doonay qaado danteedu waa nabad soo noqoy war inaad marna tidhaahdaan dani waa duulo dadow laayay marna aad tidhaahdaan danteenu waa nabadee soo noqo say isu qabanaysaa aryaadhaha saaxiibkay ibraahim calina waxa uu yidhi deni nimanka doorta doortayow dabwaashiden eyaadama deni nimankii doortayow dabwaashiden eyaadama waranna waxaan maqli jiray dab nin haayaday lama yiraa manaba doonayo warnamiyow hees omay bar jirjirtay dogon wal dogonwalan wiinaye dubisheele gooriye daadaar luku suge aryamadeeyo waxaad ka tagtay dadabko hajiidaw dirigtiismay dheegaaw dadabkoo hajiidaw dirigtiismay war abdullowba waha ku daaline dowladnimo waxaa loo xushaa door wax kuu tarae ina deni shantan dooran oo duubka loo xidhay war waxaan maqli jiray waxaa duubka xihan kara oo doonta wadi kara nin la doortayoo mudan reer buntland aneenahe annaguna daraajadaasaan du'a iyo kalsooniba ugu sii darayna warmaday xaafadda washingtone garowga ku taalla cid kaasoo tarxiya yeelaysa ma madaxweyne denina casharkii koonfur galbeed waxbuu ka bartayoo xajooylo ooyow oriyo waa codeeyey aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi how ma nin la kufay kii hora horsaa u qaatay ku labaad ma nin la hora horsaa u qaatay ku lamaad warbow cabdulow wax ka odhanahaye deni wax dambo colaada federaalka lama galahayo sababtoo ah wuxuu yidhi markii la doortay maanta wixii ka dambeeyalahan war shantii hore la soo dhaafay alla kacabsi ma jirin miyaa war masaajida laqanuu jira maa lakacabsiadhanaa war siyaasada sir joogta walada saaxiib joogta malamaysin arne warasadiyaanu markuu baarlamaanka la hadlaya wuxuu yidhi baarlamaanu haddii aad i doorataan oo codkaysiisaan su'aal aad i weydiiseen ka xanaaqi maayo warasadiyaanu waa kii madaxweynaha salaanta ka qaadi diidee mar labaad haddii la doortay dhiiggi maku karay war lankeeratulodhow awma in waaliyaray lanki afkulodhow shibmantaalohe oo waa ka hadda ka hor yidhi maalinta doorashada hoolka baarlamaanka aadi maynee guriga daniya noobalane muxuu ka soo doona meesha waar saddex cod buu helay haddaba meesha in wax kala jireen ambasador cawadba afar buu helay war waxaa ugu daran ninkii wasiirka arrimaha dibadda iska casilay ee abshir haruuse oo helay sideed cod kow war maslaxaddu ku soo dhacay war haruu jiro horuga baxay leedaha layidhi walbadsoy walbeelanatana leeri war wax gadgadi waxa kula gadoomeenna waa la yidhi war kii aanu dhigtay ma ahana waa la yidhi warbow cabdiwelagaas maxalay buu fahmo gas buu siiyey war intaasoo dhan waxaa igala daran maxamed cabdiraxmaan faroole oo tigtog isagoo taleefonku hadlaya ololaha ku jira ku xarake sheekaynayay oo laba cod un helay oo hadda sinatar cabdiraxmaan faroole wiilka wasiir looga dhiga miyou ku qancay <laughs> war waliileanay ulma haddii addiin waayta ololad isku aamasa war waxaa la yidhi mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaha oge dani wallee ballankaas kama bixi karo urbowa dani ma taqaaniine hadda ballankaas waa gacan uur ku jidha war farooleed ma lahanoo geetimirku shan iyo toban sanna ka badan uu ku baxaa war kalamaanay doorashada puntland taa taqaaneen maahee dalla'aan aad ugu rafanaysiine waxay ahayd doorashadii ayuu ugu midxiiska badnay wah oo nimanka daniila tartamaan busreablaybahaayna ajooyla ooyow oriyow ed shay dhiibadi waar walla weyne annaguna muuse bixi sidaa dani doorashada uu qabsaday muxuu ugu qaban waaye somalilan hadayba saa u hoolyar tahay war muuse muxuu doorasho qabtaa wasiiradiisii baa iscasilaye war horta wax badan uu soo kordhiyey markii u horraysayna adduunka waxaa la arkay sawirka magaalada lughaya war ma itoobiyaa soo bandhigtay war shacab arisana inta bannaanbaxina beledkii soo sawireen markaase waxay dhaheen dhulka annagaa leh soomaaliya ayaana nala leh war dhulka innagaale hadday dhaan reer lagu hayaa oramaduba waxay tiri dhulkannaga raftannaga baddannaga cirkannaga war wasiirka gaashaandhig ee somalilan is casilay ma jabuuti baa laga soo wacay wararta madaxweynaha la doortay ee puntland siciidani ma ka hadlay etoobiyada baddayna la siiye waar jamhuuriyadda meela kaga dhicin war waliileerey sayla waa dhulkeeni soomaaliyo dhammaan surunkay laheed iyo sabaadeeda weeyaan war ka tagtay wahdintaa baddeenne saami aan u leenahay <laughs> kulay taa ka saar tahay <laughs> sahal looma bixi karo hayay waar xaggaa ku yeelateen war haddaama abi axmedaa leh naw war abi walaalana waanu nahay waannu ixtiraafayaa soomaaliyana jaar baad tihiin miya warbow faysal caluuraabiba wuxuu yidhi <laughs> siciidaniyow soo laabatay hadda siyaasaddii hore wax ka bedeldaliya dad baa inaga dhaxaye oo deni hadduu itoobiya la xirtoo dhulkala siiyo yaa u diidaaya war ma waalantaa war ha nugu maqashiin warbow kalamaana hore adinku sheeg sida buntland waa ku wareerdhaannin waa kundheedhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war kalamaanay deked raadinta etoobiya horaan uga hadalo waxa la yidhi ninkii nabad doonayow adduunyadu waa dagaal durbaan baa nacabu tumay dab iyo olol baa ka shidan xumaan bay daaran tahay colaad baa loo darbaday damaacigu waa gumayste dulaal baa soo horkacay dalkeenna barwaaqada ah ayuu duul duulaan ku yahay baddeennay doonayaan waxaan ku dhammaynay dareen ruuxii ilahiyo dadnimo soomaaliyeedow difaac qarankaaga oo bulshada soomaaliyeed iyo ku dayo dawladeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo waraabaan axmed saciid saabirow weli ma nabadii nolol inay jiraana u malaysay urboy kudayashadu waa waxaa lagaa rabee danina mar labaad baa la doortaye kudayo ku dayo siday dawladeedu tahay aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh cali lamada gole baarlamaan anuu la kulmay haye safka hore baneeneray umaw habeenkii ma shirtaanin aryaadhaha warkaan heyga dhex gelina madaxweynuhu khudbadna waa jeediye wuxuuna yidhi beesha caalamka waxaa laga rabaa inay soomaaliya garab istaagaan waa lagu soo duulay kuwa naga aamusay kuwa etoobiya ku taageeraya falkaanna bad isuma kaanya dhaamaan hadde haddaan dulmiga nala ka dayna albaaba aanaan garaaci jirin ku qasbannahay inaan garaacno waxaanaan samayn jirina waa naga suurtoobayaa waxaan ka xishoo jirnana waa falaynaa saakanaha eretariyowba horuu aada mugga waxaa ii soo baxda masar inuu alxakiim xayaatu soomaal wa mowtulxabash ka keeni doono hadde waa tiina hore loo yidhi ninka tuhunsan soomaaliya tabaryarow antala qusiiy haaye war hooy timir laf baa ku jirta war cabdulla waxaad ka tagtay tallaabada aan qaadayno ninkii turunture maagan tumaatida ku dhici doonta taasina isweydiin leh fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xogwaraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya iyaa ka qaabinaya caawa intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo kayagutiigitaanu tegayo midiga subtaan maanta marinayno katoosan toobiyaha aan raacnay taariikhod loo tamarkashay noqotay halka tahankayagutiigitaanu tegayo midida subtaan maanta marinayno katoosan toobiyaha aan raacnay

sida ku dhici doonta taasina isweydiinka jugaysan soomaalibaa tamar yaaru intaanan ibu intaransan antara ku siinin warahoy timirla saaku jirta ninka jugaysan soomaalibaa tamar yaaru intaanad dhiburin taransan anta la kusiine warqooy timir lasaa ku jirta

taariikh hormoonta maqlashay noqotay tallaabadan qaadayno ilkii turanturee magan maatida ku dhici doontaa taatina isweydee tallaabadan qaadayno ilkii turunturee magan maaliba tamaryaaro intaanad igu intaransan anta lafusiine waraqooy timir lafaa ku jirta somaaliba tamaryaaro intaanad igu intaransan anta lafusiine waraqooy timir lafaa ku jirta horreeyey idaya guunaysa aan taran weynay qareen tilmaanee ka taahaya ariiqod oo tamadka shay noqotay maqursan tuurtaan u wada guuray idaya guunaysa aan taran weynay qareen tilmaanee ka taahaya طريق الروح مشي وغسي منكي أنت حكيري نبضا أبوغها مرتان غبنو نانا نسوري تاتينا أغيتي منكي أنت حكيري نبضا أبوغها مرتان غبنو ntl wanaagsan somaalibaatam yaro intaanagdibu intarankan anta lafusi warhoy dibilabaaku